الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المبني والمعرب halkaasaynu marayna soo ma almabni wاlmucrab mabniga iyo mucrabku runtii waa darsi duruusta naxwaha lagu barto duruusta ugu muhiimsan wey bal bacd اlculamaa markii la weydiiyey ma huwa naxw ma naxw waxay dhaha naxw alcraab wاlbina alcraabu wاlbina marka cilmu naxwi la tacriifinaya ama la qeexayana waxay ku qeexaan waa cilmi usuul iyo qawaacid leh oo lagu garto axkaamu awaakhiri alkalimaati alcarabiya kelmadaha carabigaa kelimaadka carabigaa aakhirkooga aakhirkooga faqad waan awalka iyo wasadka dhexda iyo laga hadlaynin alkalimaat alcarabiya awaakhirkooga aakhirkooga axkaamta ay qaadan karaan fii xaali tarkiibiha marka jumlo la geliyo maha kelmadda oo keligeeda kelmadda aakhirkeegu cilmiga naxwuu ka hadlaa laakiin fii xaali tarkiibiha marka jumlo la soo geliyo ee aad tidhaahdo jaaa muxamadun ama aad tidhaahdo yakulu caliyun aطacaama markaasuu naxwu kelmad kasta oo jumlada ku jirta aakhirkeyga wax ka sheegaya xarakada aakhirkeyga uu ka warramay fii xaali tarkiibiha min alicraabi wاlbina baa ku jirta tacriifka axkaamta uu naxwuu ka hadlo ee kelmadda aakhirkeega uu kaga hadlaa waa icraab iyo bina min alicraabi wاlbina wey marka almabni wاlmucrab waa duruusta ugu muhiimsan buu ka mid yahay labada sheekhna si fudud ayay usoo qoreen oo la fahmi karayo halkan marka lagu qaatana kutubta kale ee naxwaha oo alajrumiya matnu alajrumiya ka mid yahayna isaguna si fiican ayuu udhiga isagoo isagu dhammaystiraya oo baabkii aad iyo aadka mufiidka ah ku daray ee la odhan jiray baabu macrifati calaamaati alcraaq ama almucrabaat warramay almbni wlmucrab wuxuu ku saabsan yahay darsigani kalimaat lua alcarabiya kalimaadkii luqada carabiga ama alfaadiisii oo aynu ka soo warranay in loo qaybin karo saddex qaybood ama qaybta ugu muhiimsan ay tahay in loo qaybiyo saddex ismi iyo ficil iyo xaraf kelmadaha luqada carabigu saddexaasa u qaybsama waxna waa asmaa waa ismi waxna waa afcaal ama waa ficil waxna waa xuruuf ay kelima fi lua alcarabiya saddexdaa qaybood midkood waa inay maarata ay ka mid tahay mar kalaa laysku celinayaa saddexdii qaybood kelimaadkii luqada carabiga ayaanu mar kale waxaynu qaybinaynaa laba qayboodoo keliya ismigoogi iyo ficilkoogi iyo xarafkoogi o dhan isku dar waa laba qayboodoo keliya ima mucrab wa ima mabni kullu kalima oo luqadda carabiga ku jirta labadaa midkood bay soo galaysa waa mucrab haddaanay mucrab ahaynna waa mabni walaa aalia wax saddexaadoo kelmad kaloo soo hadhay oo aan mucrabna ahayn mabnina ahayn ma jirta carabiga labadaa midkood inay soo galaan wey goormay kelmaddu mucrab noqonaysa goormayse mabni noqonaysa goormaa la dhaa kelmaddani waa mucrab goormaa la dhaa waa mabni kelmaduhu haddii ay kelmadu jumlo marka la soo geliyo aakhirkeegu isbabedeli karo jumlooyin kala duwan baan u marka la soo geliyo haddii aakhirkeegu isbabedelo waxaa la dhahdaa mucrab haddii kelmadda aakhirkeegu isbabedeli waayo meel kasta haddii la dhigo aakhirkeegu xaalad keli inuu ku sugan yahayna waxaa la dhahaa mabni waxaynu soo qaadanno hordhac u ahaa duruustii aynu soo qaadanay baa mabniya mucrabkan hordhac u ah waxaynu soo qaadanay maala ismiga markaynu ka soo qaadna muxamed meelo la goda baynu soo qaadana muxamed ismigaas hadduu dhaco ay tahay in la godo waxaynu soo qaadanay meelo jumlada hadduu ka dhaco ay tahay in la kordhigo waxaynu soo qaadanay meelo jumlada hadduu ka dhaco lafdiga muxamed maala in la hoos dhiga ay tahay meelaha la godaya maxaa ka mid aha muxamed hadduu dhaco kelmadaas hadday dhacda la godaya maxaa ka mid aha faacilka iyo mubtadaha iyo khabarka iyo kaana ismigeegii hadduu noqda iyo meelahaas ka mid mahay faacilku keliya ku kaaftoomaya muxamedun faacil baa ka dhigaya waa in la godo marka jaaa muxamedun dahaba muxamedun ila suuqi qara'a muxamedun addarsa dakhala muxamedun fi lfasli صلى محمد الصلاة يقرأ محمد القرآن hadii aad faacil ka dhigta muxamed waa in la godo lannu faacilu marfuuc wey waay halkaa waa la godaya mafcuul baan ka dhigaya muxamed waxaan rabaa inaan kor dhigo oo jumlo kale soo geliyo oo uu noqdo mansuub waxaa ka mid ahaa meelaha la nasbiyo mafcuul bihiga mafcuul bihi baan ka dhigaya waxaan odhanayaa ra'aytu waaan arkay anigu waaan arkay anaa aacil muamed baan arkay muamed marka kii la arku noqonaya mafcuulki maxaan ohanaya ra'aytu muxamadun miya ra'aytu muxamadun maxaa la odhanaya ra'aytu muxamadan laqiitu waxaan la kulmay oo ficilkiiyo faacilkiiba halkaa ku jira anigaan la kulmay ficilku waa la kulan waa liqaa faacilkuna waa qofka mutakalimkae hadlaya anaa iska hadlaya ole anigaan la kulmay qofkii lala kulmayba rabaa wii lala kulmo mafcuul bihi laqiitu muxamadan ixtaramtu muxamadan akramtu muxamadan acطaytu muxamadan kitaaban mafcuul bihi markaa ka dhigana maxaa laga rabaa kelmadii muxamed lafdigii muxamed maxaa laga rabaa maxaa la xarakaynaya waa la nasbinaya waa la kordhigaya waayahay xarfu jar baa soo gelinaya waaa rabaa inaan hoos dhigo marartu bimuxammadin ba ku jirta marartu bimuxammadun miya bimuxammadun mise bimuxammadin wey bimuxammadin dahabtu ilaa aye muxammadin dahabtu ilaa muxammadin muxamed baan u tegey dahabtu ilaa muxammadin nadartu ilaa muxamadin sallamtu calىa muxamadin markaa marka xarfujar la soo geliyo hada اlkitaabu min muxamadin hadihi الrisaalatu min muxamadin ilىa zaydin xarfu jar marka muxamed la soo geliyana maxaa laga rabaa miyaa la godaya mise waa la kordhigaya mise waa la hoosdhigaya waa la hoosdhigaya saddexdaa meeloodee kala duwan ee meel waliba rabta xaraka gaara faacil markaynu ka dhignay muxamed waynu godnay markaynu mafcuul ka dhignayna waynu kor dhignay markaynu xarfujar soo galayna waynu hoos dhignay kelmaddaasi hadday isbabeddel kaa qaadato mucrab baa la odhanaya marka la raba in la godo haddii ay kelmaddii la godi karayo oo god mayso marka la rabo mafcuul bihi maala laga dhigay in la kordhiga la rabana hadday kordhigmi karayso marka xarfujar soo galana haddii la hoos dhigi karaya waxa kolba laga raba hadday kelmadu yeesho meeshii la rabay in la godo haddii la godi karo ay kelmadii la godo meeshii la kordhigay la kordhigo meeshii la hoosdhigay la hoosdhigo taasaa mucrab la dhaqo marka jaaa muxamadun halkaas waa faacilo waa la goday ra'aytu muxamadan waa mafcuulkii waa la kordhigay marartu bimuxamadin waa la hoos dhigay kelmadaasi wixii laga rabay xarakadii laga rabay meel kasta ma qaadatay mise ma qaadan mucrab baa laodhanaya ayi kelima halka ay dhacday wixii laga rabo xarakadiisa qaadata oo markay faaciltahay la godo markuu xarfujar soo galana la hoos dhigo mucrab baa la dhaa mebnigu markaa maxay noqonaysaa kelmadda mebnigii maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa dee way iska soo horjeedaan mucrabku haddii ay tahay kelmadda mucrabka ay tahay kelmadda isbabadasha ee marka meel faacil laga dhiga la godo marka mafcuul laga dhigana la kordhigo marka xarfujar la soo geliyana la hoos dhigo marba halkay jumlada ka dhacday la shaqaysa ee akhirkaygu isbabedela hadday tahay muxamadun muxamadan muxamadin mebnigu maxay noqonaysaa kelmadda mebnigi maxay noqonaysaa kelmad aan aakhirkeegu isbedelin weligeed meeshaa doonta aad u dhig waxaa doonta ka horraysii aakhirkaygu waa isla sidiu xarakadiisii haystaa weligiiba waa haysan jir wax isbedela ma samaynayo haddaad faacil ka dhigto haddaad mafcuul ka dhigto haddii aad xarfujar soo geliso laa takhyiir tusaale keen kelmad noocaasaa jira oo aan weligeed aakhirkaygu isbedelaynin waxaa ka mid a haadihi baa ka mid a haadihi waa klima ismiya weliba marka ismiya ficil iyo xaraf loo qaybiyo kelimaadka haadihi waa ismi sida muxamedba u ismi wa haadihi waxaan ka dhigayaa faacil waxaan odhanayaa qara'at haadihi alqur'aana tani waxay akhriday gabadhani waxay akhriday qur'aanka qara'at haadihi iyada akhriday oo faacil alqur'aan kharajat haadihi min alfasl dahabat haadihi ila suuqi tanaa jirtay suuqa haadihii xarafka u dambeeya uu hoos dhigay waxay ahayd faacil markaan ka dhigo maxaa la rabay in la godo laakiin lama bedelin haadihu baa la dhaa haadihu se weligeed waa haadihi uun mafcuulu bihi baa ka dhigaya ra'aytu haadihi laqiitu haadihi ixtaramtu haadihi akramtu haadihi acطaytu haadihi اlmarأata kitaaba haadihi waxay ahayd in la kordhigo halkaa waxaa la rabay mafcuulu bihi weeye in la kordhigaa la rabay laakiin isma bedelin haadihi sideedii bay hoos dhiganta xarfu jar markaad soo gelisana waa sida wax iska bedelayaa ma jiraan siday markii horeba ahayd unbay ahaanaysa marartu bi haadihi bacdu ma hoos dhigin markii horeba iska sii hoos dhignayd dahabtu ilaa haadihi nadartu ilaa haadihi haakada haadihii kelmaddaasi weligeedu way hoos dhigan tahay akhirkeedu haada u dambaysa laa yatagayaru aakhiruha isma babedelayso meesha adoonta gee saasun bay haanaysa haadihi waxaa la mida ah haulaa'i haulaa'i way hoos iga tahay weligeed maaragteen iyadoo la godayo laleeyahay haulaau weligeed maaragteen iyadoo la kordhigayo laleeyahay haulaa ma jirto weligeed waa haulaai uun kelmaddaas isma bedelayso waxaa ka mida alladii weligeed isma bedesho waxaa ka mida allatii waxaa ka mida aladiina aladiina qur-aanka intaasoo meelood bay ka jirtaa iyadoo godan iyadoo mubtadaa iyadoo khabara iyadoo faacila iyadoo mafcuula iyadoo xarfujar ku jiro mar kasta waa aladiina ila ladiina unbaa lodhanaya ilaa haddaad ataa soo geliso ama alaad soo geliso aladiina nuunkaygaas weligeed uu kordhigay waa ila ladiina iyo cala ladiina laa yataayaru aakhiruha waxay noqonaysaa aladiina daa weligeed nuunkaygu kordhigan yahay meel kastay dhacdo weligeed waa kordhiganta xataa hadduu xarfujar soo galo maxaa la odhanaya kelmadaasi ma mucrabba mise waa mabni maxaa la odhanaya mabni wey marka mucrab maxaa la dhahdaa kelmadee mucraba kelmadda aakhirkeegu uu isbabedelo sida allah oo kale qur-aanka imisay ku jirtaa iyadoo godan oo allah waa allahu imise ku jirtaa qur-aanka iyadoo kordhigan oo allaha aiicu اllaha itaqu اllaha imise ku jirta ina allaha imise ku jirtaa qur-aanka iyada oo hoos dhigan oo ila اllahi iyo cala اllahi fatawakalu cala اllahi markuu xarfujarkii soo gala maxay noqonaysaa kelmaddaasi allah ma mucrabba mise waa mabni waa mucrab waayahay almabni wاlmucrab almila ayna manzilka gurigaagii mee agu ku yaala ayna tadhabu xaggee tegaysaa ayna tadhabu ilaa ayna tasiiru xaggeed u socota ilaa ayna tasiiru xaggee tegaysaa waayahay saddexdaa waxaa ku jira miaal ayna baa soo noqnoqotay meelo kala duwan buu dhigay runtii kolka la raabo raabka laga gartaa laakiin raabkan maynaan eh, si fiican u gaadhin halkiisaynu insha allah ugu tegi doonaa eh, ayna xataa wuxuu soo geliyey ilaa ilaa ayna tasiiru ilaadaas maxay samaynaysa ismiga ay gashay ee ka dambeeya way hoos dhigaysa aynadii ma hoos dhigtay ma hoos dhigi lannahu kelmadda ayna waa mabni isma babadasho aakhirkaygu isma babedelo hadday isbabedeli lahayd ilaadu markay soo gasho waa la hoosdhigi lahaa mubtada markay noqoto sida tusaalaha ah, ama khabar ay noqoto sida tusaalaha koobaad aynadaas waa khabara khabar bay ahayd imika halkaa oo soo hormaray khabarku marmar buu mubtadaha soo dhaafaa aynadaasi khabar bay ahayd waxay ahayd in la godo halkan ku xigtay ayna tadhabu daraf baa la dhaha mansuub cala darfiya ayna marnaba isma bedelayso wawigeed waa ayna nuunka u dambeeya akhirkeegu waa maftuux wuu kordhigaya marka maxay noqonaysaa ayna kelmadda aan aakhirkeegu marnaba isbedelaynin ma mucrab baa mise waa mabni waa mabni dabaxa aljazaaru hiliblihii wuxuu gowracay shaata neef arya aljazaaru hiliblihii dabaxa wuxuu gowracay shaata hal dabaxa miyuu gowracay aljazaaru hiliblihii shaata neef adhee miyuu gowracay halkanna wuxuu ujeedaa saddexdanna kelmadda dabaxa dabaxa buu ujeedaa dabaxa wuu gowracay waa ficlu maadi yadbaxu markaan dhahdo yadbaxu waa ficlu mudaaric idbax markaan dhahdana waa ficlu amrin dabaxa marka la ecraabayo waxa la dhahdo ficlu maadin bay noogu joogta inaga laakiin waxaa lagu daraa mabniyu cala alfatxi ficlu maadin mabniyun macnahaygu ma aha mucrab wey mucrab ma ah waa mabni fatxaa lagu binaya halkaana dabaxaa ku jirta min ayi makaanin ji'ta xaggeed ka timid min ayi makaanin makaankeebaad ji'ta ka timid ji'tu waxaan ka imid min manzili gurigaygii akhadtu waxaan ka qaatay min abi aabbahay nuquudan lacag baan ka qaatay halkanna waxaa ku jirta min min ayi makaanin ji'ta ji'tu min manzilii akhadtu min abi nuquudan min baa wuxuu soo geliyey jumlooyin kala duwan aakhirkeedu ma isbedelay mise isma bedelay isma bedelay min waa minuun goor kasta iyo meel kasta maxay noqonaysaa marka mbni baa mise waa mucrab waa mbni imise kelmadoodna mbni aan halkaa ka qaadanay markaa qaybta ayna waa mbni lann akhirkaygu isma babadelo dabaxa ficil maadigaasi waa mbni lannahu akhirkiisu isma babadelo min waa mbni lannahu akhirkiisu xarafkaasi isma bedeli kuwaas waa mbni ayna dabaxa min iyo kuwo kaloo lamida alquطnu cimaadu harwati fii misr alquطnu quطnigu duntu ama cudbigu cimaadu harwa waa maxaa la dhaha hantida iyo dhaqaalaha tiirka dhaqaale weeye fii misra waddanka masr aad bay u beertaan janaa alfallaaxu wuxuu goostay alqudna qudnigii ayuu gooyey oo u soo baxay tusnacu lmalaabisu dharka waxaa laga sameeya min alquni ayaa laga sameeya alqutnu buu halkaa ujeedaa alqutnu inuu sharxo alqutnu marka u horeysa alqutnu cimaadu harwa waa mubtada lanna waa ismi marfuuca oo jumlada ugu horeeya waa mubtadaun marfuuc marka waa la goday alqutnu mubtadahayda in la godo weeyaan tusaalaha labaad jana alfallaaxu lqutna janaa wuxuu goostay waa ficil alfallaaxu waa faacilun marfuuc alqutna mafcuul bihi mansuub waa kii la gurtay ama la goostay mafcuul bihi mansuub marka alqutna waa la nasbiyey tusnacu lmalaabisu dharka waxaa laga samayaa min alquni min waa xarfu jar alqunina sm majruur bmin ka sheekay haddaba kelmadda alqutn saddexdaa tusaalaadoo eegaya kelmaddaasi mucrab ma tahay mise waa mabni maxaad ku garatay inay mucrab tahay isbabedelka akhirkaygu sameeyey markii la dhigay meel laga rabay in la godo way godantay markii la dhigay meel la rabo in la kordhigo waa la kordhigay markii xarfujar soo galay oo raba inuu hoos dhigo wuu hoos dhigay kelmadda kolba jumlada halkay ka dhacdo waxa laga raba yeesha ee isbabedela akhirkaygu sameeyo taasaa la dhaa mucrab marka alqudnu waa mucrab dabulat waxa qaadhay alwardatu wardadii ubaxii uu qaadhay shamimtu waxaan ursaday alwardata nadartu waxa fiiriyey ila alwardati wuxuu jeedaa kelmadda alwarda dabulat way qallashay oo way qaadhay waa ficil maadi mabniya cala fatxi dabula ta'da ku jirta dabulat maxay noqonaysaa waa taa'u ta'niis alwardatuna wixii qalalay ama qaadhay weeye alwardatu faacilun marfuucun faacilun marfuuc wey godahe shamimtu waxaan ursaday waa ficlun waa faacil alwardata mafcuulun bihi mansuubu shamimtu alwardata waa wixii la ursaday nadartu waxaan fiiriyey ficlun waa faacil ilaa xarfu jar alwardati smu majruuru bila kalimat lwarda ma mucraba mise waa mabni maxaad ku garatay inay mucrab tahay aakhirkaygaa isbabedel dabulat lwardatu iyadaa qallashay markii lalahay faacilka ahayd waa la goday shamimtu lwardata iyadaa la ursaday markii la yidhi ee mafcuulka ahayd waa la kordhigay ilaa markay soo gashay nadartu ilaana alwardati oo la hoos dhig xarfujar baa soo gala maxay noqonaysaa marka ma wey lanna aakhirahaa qad tagayar bixasabi mawqiciha min aljumla mawqica jumlada ay ka dhacaysaa loo eegay aakhirkay wuu isbabedel yuhmiru lbustaanu bustaanku ah, wuu midhaynayaa lan yuhmira midhayn maayo albustaanu iyo albustaanu lam yumir midho ma samaynin oo ma midhaynin ama midho ma bixin yumiru lan yumira lam yumir ficilkaasuu jeeda yumiru lan yumira iyo iyo lam yumir lam yumir haye yumiru maxay odhanaynaa ficilka yumiru ficlu muaaric marfuuc mise mansuub marfuuc lannahu naasibna ma gelin jaasibna ma gelin lan yumira yumira ficlu muaaricu mansuub bilan lam yumir yumir ficlu muaaric majsuum bilan marka ficilka muaaric marka uu e, ida sabaqahu naaib ida dakala calayhi naasib markuu xaraf wax nasbiyaa soo galo an lan idan waa la nasbinaya markuu jaasim ka hormarana waa la jasminaya labada midna markaanuu ka hormarinna waa la godaya ficilka aakhirkiisu ma isbabedelay oo wixii laga rabay jumlada halkuu ka dhacay wixii laga rabay ma yeelay mise ma yeelay ku yeelay markay lan soo gashay maxaa laga rabay ficilkaas in la nasbiyo lan yumira waa la nasbiyey lam markay soo gashay maxay samaynaysa ficilka mudaaric markay soo gashay way reebaysa way jasminaysa ma jasmisay mise ma jasmin albustaanu lam yumir ma jasmisay akhirkiisa mise ma jasmin labadaba markuu ka maran yahay muxuu noqon jiray ficilka mudaaric naasib iyo jaasim midna markaanay soo gelin waa la goday yumiru lbustaanu waa misaalka u horeeye ma godan yahay yumiru albustaanu ficilkii ma la goday mise lama goday mar hadduu aakhirkiisu isbabedelo oo marba wixii laga rabo kelmadu ay yeesho kelmada noocaas akhirkaygu isbabedela maxaa la dhahdaa mucrab imse kelmadoodoo mucraboo qaybtaan ay noogu qoray alqutnu waa mucrab leannahu akhirkaygu isbabedelaya alwardatu waa mucrab leannahu akhirkaygu isbabedelaya haye yumiruna waa mucrab waa ficil muaarica leannahu ficilka muaarica akhirkiisu isbabedela nawaasib baa soo gasha way nasbiyaan jawaasin baa soo gasha way jasmiya labadaba inuu ka qawanaado ama ka madhnaado waa la godaa marka alkhulaasa waxa weeye isaga noo soo koobi doona kitaabku mucrab waxaa la ydhaa kelmadda akhirkeegu isbabedelo mar la godo mar la kordhigo mar la hoos dhigo hadday ficil tahay mar la reebo taa mucrab baa la dhaa kelmadda akhirkeegu xaalad keliyuun ku sugan yahay daa'iman daa'ima waabadan aakhirkaygu xaalad keliyu ku sugan yahay aakhirkaygu xarake keliyu kelmadana maxaa la dhahaa mabni baa qaran alkalimaatu tanqasimu qismayn kalimaatku waa laba qaybood maa yahbutu maa shay weeye yahbutu uu ku sugnaado aakhiru aakhirkiisu calaa xaalin waaxidatin xaalad keliya fii jamiic taraakiib fii jamiic اljumal wey tarkiibku wuxuu ahaa laba kelmadood iyo ka badan markaa isku geyso tarkiib balaran taraakiibna waa jamci mufiid haddaad ku darta ama mufiid ah markaasay jumla saxa noqonaysa jumlo mufiidaa noqonaysa marka mufiidna la helo fii jamiic taraakiib wuxuu ka jeedaa fii jamiic اljumal jumlo kastood geliso akhirkeegu xaalad keligii buu ku suganya waa aladiinadi aladiina ama haadihi ama haaulaa'i ama min ama dabaxa ama ayna maa shay weeye yahbutu uu ku sugnaado aakhiruhu calaa xaalin waaxidatin xaalad keliya fii jamiici taraakiibi meel kastoo la geliyo jumlo kasta wayusamaa waxaa lagu magacaabaa mabniyan baa la dhaa amadiba iyo wamaa shay weeye ka labaad yataayaru aakhiruhu akhirkiisu isbedelo oo mar la godo dabeedna godaalka intuu iska bedelo kordhigii isku bedelo kordhiga intuu isku bedelo hoosigu maa yataayaru aakhiruhu wax aakhirkiisu uu bedelmo wayusamaa waxaa la dhahdaa mucraba kelmadda aakhirkaygu isbedelayna mucrab baa la dhaa kelimaadka carabiga oo dhanna waa labadaa qaybood ima an yataayar aakhiruha ima anlaa yataayar aakhiruha waa labadaa midkooda kelmadda akhirkeegu inuu isbabedelo iyo inuu isbabedeli waayo alxuruufu kulluha mabniyatun xuruuftu dhammaanteed waa mabni xuruuftii markii la baadhay waxalla wixii xaraf ahaa iday kelmaddu ismi iyo ficil iyo xarf bay u qabsantaa min ilaa can calaa xuruufu baa ahay anaahiya in xuruuftii wax jisminaysay ahay an lan idan kay xuruuftii wax nasbinaysay ahay waa wada xuruuf dhammaantood xarafba hadday kelmaddu noqoto icraabka shaqa kuma laha mucrab shaqa kuma laha xaraf oo dhan waa mabni alxuruufu kulluha atawkiid mabniyatu waa xuruuftu waa mabni maxaa soo haray xuruuftu markay mebni qaybtaa ay iskugu shubato dhammaanteed markay mebni noqoto yani lama hayo xaraf isbabedela oo marna la godo marna la kordhigo marna la hoos dhigo lama hayo ma jira kaas maxaa soo haray ficil iyo isbi baa soo haray wakadalika waxaa sidaas iyaguna dhammaantood mebni ah jamiic almaadiya ficilada maadigaa dhammaantood jamiic buu ku gelinaya jamiic afcaali maadiya ficil maadiba haddaad maqasho mabniyuna kusii dar ficlu maadin haddii la dhahdo maxaad kusii daraysaa mabniyun maadi o dhan waa mabni jaaa dahaba qara'a jalasa kharaja dakhala naama ay ficil maadi waa mabni weeyaan wakadalika jamiic alafcaali almaadiya waa la mid wajamiicu afcaali mri afcaalu mri oo dhan amarka icilamarkii ficiladiisa o dhan amarka dhammaantood iyaguna waa mabni ijlis ficlu amrin mabniyun cala sukuun baa loodhanaya mabniyun iqra ficlu amrin mabniyun cala sukuun uktub ficlu amrin mabniyun wuxuu ku binaysan yahay cala sukuun wuxuu xarakaysan yahin baad ku sheegaysaa wuxuu laasimay weeye sukuun buu laasimay weligii wuu reeban yahay iqra ijlis uktub idhab udkhul kul ishrab nam ficlu amrin mabniyun baa lagu daray waayo ficladii buu yimid wuxuu yidhi maadi oo dhan waa mabni ficlada maadigo dhan ficil amarkoo dhanina waa mabni muxuu ka aamusay ficiladii mudaarici inta kale u iska daayunaag kama hadal waxa kuu soo hadhay imisaa idiin soo hadhay xuruuftii oo dhan halkaasuu ka saaray dhammaantood waa mabnigii labaa soo hadhay ismi iyo ficil baa soo hadhay ama asmaa iyo afcaal waayahay afcaashii buu bilaabay wuxuu yidhi maadi oo dhani waa mabni amar oo dhanina waa mabni halkaanbuu kaga baxay maxaa kuu soo hadhay ficiladii mudaaricii iyo maxay kale iyo ismigiiuna gebigiisaba ka hadli sidaasaana dee bilowga loo dhigaa kutubta intan ka weynee halkan ka dambaysaa mid walba ka hadlayaan lanno mustawaha qofkaa gaadhaya mogta mustawaha qofka ayaa gaadhaya heer looga sheekeeya wixii oo dhan marmarna waxa laga yaabaa qofka mustawihiisu in intaa loo sheegaa inay u faa'iido badanta inta kalena laga aamuso oo aan imika laga sheekayn labadau ka aamuseen laakiin waad fahanteen ee auna mabnigaa ku darin waa ismigii oo dhan iyo maxay iyo ficilkii mudaaric intaba tusaalaynu ku aragna alqutnu alwardatu ma ismiba mise waa ficil mise waa xaraf kuwaas alqutnu iyo alwardatu soo asmaa maaha waa asmaa al baa ku jirtood arkaysaaba mogta waa ismi waana ismi mucraba ismigu inuu mucrab leeyahay alqutnu iyo alwardatu baa u daliila ficilka mudaaricna inuu mucrab leeyahay maxaa u daliila yumiru lan yumira lam yumir yumiru ma ismi bahayd mise ficil mudaaric bahayd ficil mudaaric bahayd labadaasoo keliya asmaada iyo ficilka mudaaricu ka aamusay kuwaasi mucrabkay ku jiraan intii mebniga ahayd buu sheegay xuruuftoo dhani waa mebni ficilada maadigoo dhani waa mebni weligood isma babedelaan ficilada amarkuna saasoo kale isma babedelaan markaynu baranaynay nasbu lficil mudaaric jasm ficl muaaric rafcu ficl muaaric halkaasay ka muuqatay inaanay maadiga iyo amarku nasbi iyo rafci iyo waxba aanay lahayn lannu maxaa muaarica keliya loo barta muaaricoo la nasbinayo muaaricoo la jasminayo muaaricoo la rafcinayo macna dalia isagu isma bedela kuwa kale ma laha nasbu ficl maadi ma jiro jasmu ficl maadi ma jiro rafcu ficl maadi ma jiro ma aha mxuu haayeen kuwaasi mucrab maaha alxuruufu kulaha mabniyat wakadalika jamiicu afcaal maadiya wajamiicu afcaali اlmri tamriinaadka xagga dambaynu darsiga dambaynu raacin doonaa wallah subxana wa tacaala